niyaabat اlalifi alifta naaib noqoshadeeda can idamata ay ka naaib noqoto qaala wuxuu uhi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf ibn اlaajruumi wa ama alalifu alifta fatakunu aliftu calaamatan calaamoay noqotaa lradci godkay calaamad u noqotaa fii taniyati اasmaa fii muana asmaai asmaada mideeda la labeeyey dhexdeeday calaamad ugu noqotaa khaasatan akusu waan gaar yeelayaa khaasatan gaaryeelid waama alalifu alifta fatakuunu aliftu calaamatan calaamay noqotaa lirafci kelimadda la godideeday calaamad u noqotaa kelimaddaanu inay rafcisan tahay aliftu calaamay u noqotaa fii tasniyati اasmaai fii musana asmaai asmaada mideeda la lebeeyey asmaada musanaha laga dhigay taasay calaamad ugu noqotaa asmaada oo musanaha ah oo laba ah asmaadaas iyo wamaa ulxiqa bihi waa in lagu daraa iyo wixii musane la haleeshiyey xaashiyada inuu kugu dhigaayo baa dhici karta wamaa ulxiqa bihi ka fiiri xaashiyaduna kudhiga soomaa iyo wamaa ulxiqa bihi wixii la haleeshiiyey muhane iyo mulxaqaadiisa labadaas waxaa lagu rafciyaa alif alif muhane iyo mulxaqaadiisa waxaa lagu rafciyaa oo inuu rafcisan yahay lagu gartaa alif alifaa lagu gartaa waa muhanaha iyo mulxaqaadiisa tasniya waa min iطlaaqi اmasder wa iraadati ismi اmafcuul min iطlaaqi اmasder masder oo tasniyaha la iطlaaqay wa iraadati ismi mafcuul ism mafcuula loola jeeda oo ah muhane kii la labeeyo labada laga dhigay aqulu waxaan leeyahay uu yidhi maxamed mxydiin cabdulxamiid waa takuunu alif aliftu calaamatan calaamay noqotaa calaa rafci kelimati kelimadda lagedudeeda kelimadan inay rafcisan tahay calaamad lagu gartay aliftu noqotaa aliftu waxay noqotaa calaamad lagu garto kelimadu inay rafcisan tahay calaamad lagu garto fii mawdicin waaxidin hal meelayna ku noqotaa hal meelay calaamad ugu noqotaa rafcada aliftu hal meel wa huwa halkaas meela alismu اlmuhanaa waa isimka laba laga dhigay isimka labana tusaya labo naxwu xabara sadiiqaani labadii saaxiibaa yimaadeen laba sadiiq waa laba saaxiib xabara waa yimaadeen asadiiqaani labadii saaxiib hadda asadiiqaani waa rafcisan tahay calaamada aan ku garayna inay rafcisan tahay waa aliftaas sadiqaani aliftaas marba haddaan ku aragna waa rafcisantaan leena meel alla meeshaan ku aragno musame alif ku jira waxaan leena waa rafcisany waa rafcisany khalaas xadaraa way yimaadeen asadiqaani labadii saaxiib xadara ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab xadara waa ficil maadi waa caamilka rafciyey asadiqaani asadiqaani waa faacilu xadara waa faacilkii xadara wey marfuucu wa calaamatu rafci alalifu inuu rafcisan yahay alifka calaamada wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can idama damay naaib ka tahay niyaabatan can idama liannahu musana waa musana saasaa loogu rafciya alif maa naaba fii xarfin an xaraka wa nuunu ciwadun can itawini fi lismi lmufradi fasadiqaani musana weeye fasadiqaani lafdigaas ah asadiqaani musana waa musane wahuwa lafdigaas marfuuqun waa la goday lnahu maxaa loo godo caamilka gale mxuu yahay maxaa loo goday liannahu lafdigaanu faacilun waa faacil faacilna waa la godaa wa calaamatu rafci godkiisa calaamadda lagu garanaa alalifu waa alifta niyaabatan naa'ibatan xaalay aliftaasu naa'ib ka tahay can idamati damada wa nuunu nuunta ku jirtaana ciwaadu waxay bedel ka tahay cani tanwiini oo sadiiqun oo mufrada ku jirtay ah, tanwiintii ay bedel ka tahay fii qawlika qowlkaaga xalay tanwiintu ku sugneed sadiiqun aad tidhaahdo mufradkii wa huwa sadiiqna alsmu mufrad waa isimkii mufradka ahaa oo halka shay tusaayey sadiiqun hal saaxiib sadiiqaani laba saaxiib marka nuunta sadiiqaani ku jirtaa waxay bedel ka tahay tanwiintii ku jirtay mufradka sadiiqun waa kaas tanwiintaas wa huwa sadiiqun alsmu mufrad waa isimkii mufradkaa musanihii ayaa lagu sheega wlmuanaa muanaa huwa muanuu kullu smin waa isim dhammaantiis isimkaasoo dalla tusay cala tnayni laba lab ah, aw itnatayn ama laba dhadig ah wuxuu tusaa laba lab ah ama laba dhadig ah. laba raga laba dumara sidaasoo kale u kala tusaa wahuwa huwa muanuu kullu smin isim dhammaantiis weeye isimkaasoo dalla tusay cala tnayni laba lab ah aw itnatayni laba dhadig ah biziyaadatin ziyaado ku tusaa ziyaadadoo fii aaqili ku jirta siyaado caaqilka mufradkiiya siyaado caaqilka laga gelina siyaadadaas salafteedu laba ku tusa ee asalka hal midu tusay ziyaadadaasoo aqnab kaa deeqday aqnab waxay kaa deeqday haadihi ziyaadatu ziyaadadaas can ilcaadif walmacduufi caadif iyo macduuf xarfu cadaf iyo macduuf oo maalan fiiri meeshaad ka dhiileed xadara sadiiqun wa sadiiqun ah, xadara sadiiqun markaad tidhaahdo ood mufridkaa faacil ka dhigto waxaad u baahan tahay xarfu cadaf oo wow ah iyo macduuf wa sadiiqun wowdu waa caadifkii sadiiqana waa macduufkii la cadfaayo maxaa marka caadifka macduufkaas yaa kaa deeqay ziyaadada waxaa tidhi xadara sadiiqaani labadii saaxib waa yimaada uma baahnid marka caadifkii macduuf ah, xadara sadiiqaani laakiin haddaan siyaadada la helin maxaad dhihi lahada laba saxiiba timinka dhahaydo xadara صadiiqu wa صadiiqu xarfu cadaf iyo waxaad keeni lahayd sadiiq kale oo macduuf ah aqnad waxay kaa deeqday haadii ziyaadatu can ilcaaطifi caaطifiya walmacduufi labadaba ayadaa kaa deeqday sidaas marka waxaa la yidhaahdaa tacriifkii musanaha hadhaw hadii lagu sheego tacriifka ama xadka musanaha sheeg waxaa leedaha huwa kulu smin dalla cala snayn aw itnatayn biziyaadati fi akhirih aqnad haadihi ziyaadatu can alcaaطif wاlmacduufi xukunkii ma uusan sheegin xukunka musanaha waa maxe rafcuhu bilwaawi wa nasbu wajaru bilyaai xukunka musanaha sheega hadhow lagu leeyay maxaa dhahe rafcuhu bilwaawi wa nasbuhu wajaruhu bilyaai xukunka musana waxaa lagu yaqaanaa rafcuhu bilalifi rafcuhu bilalifi wnaصbhu wajaruhu bilyaai hadhow ah, muanaa xukunkiisa sheegaa le maxaa dhehe rafcuhu bilalifi wanaصbhu wajaruhu bilyaai muanaa xukunkiisu waa nuucaas hadhow waa lagaa rabaa naxwu aqbala waa soo qaabileen alcumaraani labadii cumar aqbala waa soo qaabileen alcumaraani labadii cumar waa soo qaabileen aqbala ficlu maadin mabniin cala fatxi la maxal lah min alraab alcumaraani faacilu aqbala marfuuc wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can dama liannahu musanan ma nada fi xarf man xaraka wa nuunu ciwadun can itanwiini fi ismi lmufrad walhindaani labadii hindina waa soo qaabileen hadda cumaraani waxay tuseen laba mudaker hindaanina laba mu'anas ah والهndاn alwaaw xرف caطفin alhindاni macطوف calى الcmraani والmacطوف calى المarفوuع marفوuع وcalaamaةu رفci alألف نiyaabaة عan الdmة لأnnahu mثنn mana في xرف min xaركة wnun xiwadun can tanwiini fi smi mfradi aumaraani alcumaraani lafdu waa lafdiu ku yidhi alcumaraaanis falcumaraani lafdun waa lafdi lafdigaasoo dalla tusay cala tnayni laba lab laba raghu tusa waa lafdi kutusaya laba mudakara waa labu kutusaya soo ma jeedin labadaasoo ismu kuli waaxidin mid kasta magaciisa oo minhumaa labadood ka mida cumar la yidhah wuxuu tusaa cumaran laba mudaker ah oo mid walba magaciisa cumar la yidhaah laba mid cumar la yidhah halkaan joogo iyo mid kale cumar la yidhah halkaan joogo labadaasoo laysku daray kutusaa cumaraan bisababi wujuudi ziyaadatin ziyaadada helidda la helay sababteeduna ku si aakiri aakirkiisa laga helay wuxuuna laba cumar kuu tusay ziyaadada caaqilka laga helay oo alifteed lagu qabo siyaadadaas wahiya siyaadadu alalifu waa nuunu weeye wahiya siyaadadaasu tugni ayadaa kaa deeqaydoo kaaga filan canilityaani in lala yimaado biwaawilcadfi waawulcadaf iyo wa takriiri lismi isimkoo la soo celceliyo in waawulcadaf inta lala yimaado isimka haddana la soo celiyo oo la yidhaha aqbala cumaru wa cumaru waxaa kaaga filnaatay siyaadadaas siyaadadaasaa kaa deeqday bxayu meel taquulu aad leedahay haddaan siyaadada lahin maxaad leedahay xadara cumaru wa cumaru saasaa leedahay xadara cumaru cumaraa yimid wa cumaru cumar kalena waa yimid aad leedahay marka markaasaad icraabtuna dheeraane ale xadara ficlu maadi mabnin cala fatxi laa maxala la min alcraab cumaru faacilu xadara marfuucu wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakiri wa cumaru alwaawu xarfu caطfin cmaru macduufu calىa cumar wاlmacduufu calى marfuuc marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu intaaso dhibaa la marila maxaa la yidhi marka waa la soo gaabiyey cumaraani xadara cumaraani wakadaalika sidaas oo kale waxa alhindaani waa sidaas oo kale fa huwa hindaanku lafdi waa lafdi daalun kutusna cala snatayni laba dumar ah laba dhadig uu kutusa laba oo muanas ah uu kutusa labadaasoo kullu waaxidatin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid a ismuha magaceeda hindun yahay laba gabdhood oo mid walba magaceeda hinda laydhaha ay hindaani kutusaa hindaaniya keligiis kutusaa laba dumar ah oo mid walba laydhaha magaceeda hindu saasuu kutusaa sababtu u tusaa waa maxay wa sababu dalaalati lafdigaa sababka uu u tusaa calaa daalika labada ziyaadaة اalif wa nuuni waa alifta iyo nuunta ziyaadadooda fi lmiaali miaalka xaalay ku jiraan wawujuud alifi wanuuni alifta iyo nuunta helidda la helay yuqniika wuxuu kaa deeqa cayn ityaan in lala yimaado biwaawi lcafi iyo wa takriiri ismi isimkoo la soo celceliyo in waaw lala yimaado xarf cadafa iyo isimka in laba goor la soo celiyo waxaa kaa deeqoo kaaga filnaaday alifta iyo nuunta bixayu meel taquulu aada leedahay xadarat way timid hindun iyo wahindun baan ah. arintaas ila helina nuuntaas waxaa dhileen xadarat way timid hindun iyo wahindu ah, hindo iyo hindo kale aan dhileen soo ma jeed xadarat ficilkana taa lagu daray ilaa faacilka muanae markaasaa dhile xadarat ficilmaadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alraab wataw calaamatu tamiis mabniin cala sukuni laa maxala lahu min alraab hindu faacilu xadarat marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratu fi akhiri وhindun alwaa xarفcadin hindun macطuuf عalىa hind والmacطuuf calى marفuuع marفuuc وacalaamaةu raqi damة ظaahiraة في aqim tamriinaad waxaa dhan inaad ka soo shaqaydaa lagaa rabaa rudda u celiyu ku yidhi kula jamcin jamac kasta jamacoo min aljumuuci jamacyaalka ka mida jamcyaalka alaatiyati imaa doona ilaa mufradi mufradkiisa u celi jamac kastoo meeshan ku yaalla intayd ka jar ka bedesho jamacnimada mufrad inaad ka dhigtaa lagaa rabaa ood mufradkii ku celido uma tani taniye almufradaati kadibna mufradaadka taniyeyne mufrad walba taniyaad ka dhigay uma dacdi kula musanan musano kastaba fii kalaami mufiidi kadib musano kasta waxaad dhexda ka dhigtaa hadal mufiid mubtade iyo qabar ama ficil iyo aacil ama ficil naa aacil bxayu meel yakuunu uu noqonaa musanahaasu marfuucan kula goday kula isagoo godan keena wahaa baraaru hiya jamacyaalkii lagu sheegaaye di waa midaan aljumuc ee jamacyaalka jimaalun awr hal rabti waa jamalu soo ma alla anaa mufradka u celin aniga lama ogolo inaan u eli idinkaa raba inaad u celidaan idinkaa raba inaad u celidaan jimaalun aniga waa lafdigaanan sheegaa macnihiis jimaalun waa awr awr waa lagaqana soo maaha geela midka labka waa afyaalun maroodiyaal maroodiyaal suyuufun seefo sahaariijun bararbiga sahaariij waa jamcu sihriij sihriijka waxaa la dhahdaa alxawd اlkabiiru min almac waa darka weyn oo biyaha a la dhahdaa sihriij sahaariij a lagu jamciya duwiyun waa weelka qadda lagu shubto oo jamca weelal badan waa weelal badan wey duwiyun weelal badan mufradka horaan usoo marna kitaabkaananba kusoo marnayba mfradkii duwiyun mfradkeedii kitaabkaanaan kusoo akriyey soo ma jeedin nujuumun xidigo xadaa'iqun xadaa'iqun beerageedale basaatiinu aseendooyin maxay ku kala duwan yihiin xadaa'iq iyo iyo basaatiin waa kala duwan yihiin labadoodu xadiiqada waa beerta geedaha midhahale ay ka buuxaan geed mirooda ku yaalla bustaantana geed mirood waa ku yaalla laakiin dhul banaana ah ku dhex yaalla oo zarci lagu beeran karo intaasoo kala duwan labadaba geed mirood waa ku yaalla laakiin midna zarciay usuu badnaa midna zarci lama arka dhammaan geed miroodaa ku wada yaalla marka bustaan iyo sidaasay xadiiqo u kala yihin qaraadiis waa jamcu qirdaas qirdaas waxaa la ihahdaa warqado kooxoo isku dhegan toban warqado eh, han toban warqado camal aa la ihahdaa qirdaas qaraadiis makhaabis makhaabis waa meelaha muufaha lagu dugo amase rootiga waxaa tira fornooyin axdiyatu maxaadir haddii la idhaahdo waa weelasha qadar makhaabis aan ah ii qoran anige maxaadir waa weelka waay lamidta waxaway la mid tahay duwiyun ay la mid tahay oo isku mid yihiin waa weelasha lagu shubto qadar wax lagu qoro makhaabisna waa fornooyinka axdiyatun kabo axdiyatun kabo qumuusun qamiisyaal adibaaun dhaqaatiir duruqun wadooyin shurafaau kuwa sharaf leh maqaacidun meelo la fadhiisto culamaau dad aqoon leh oo cilmi leh judraanun derbiyaal ama gidaaro shabaadiih waa daaqadaha guriga ama darishadaha abwaabun albaabo nawaafidun daaqadihii weeye shabaadiigtay la mid yihiin anisatun anisatun gabdho wanaagsan alfataatu dayiba la idhaha aniisada rukacun dad badanoo rukuucsan umuurun arimo bilaadun magaalooyin aqdaarun gobollo tufaaxaatun midho badanoo tufaaxa bacdi kula waaxidin mid kastoo min almuanayaati muanayaalka ka mid a muanayaalka alaatiyati imaan doona fii kalaamin mufiidin hadal mufiida geli alcaalimaani labadii caalim alwaaliyaani labadii guddoomiye alakhawaani labadii walaalaha ah almujtahidaani labadii dadaalaayeen alhaadiyaani labadii hanuuninaayeen asadiqaani labadii saaxiib alxadiiqataani labadii aseendo alfataataani labadii gabdhoodoo yaryara alkitaabaani labadii kitaab asharifaani labadii sharafta lahaayeen alqutraani labadii gobol aljidaaraani labadii jidaar ama labadii derbi adabibaani labadii dhaktar alaamiraani labadii dadka faraayeen wax alfarisaani labadii gaandhari ama labadii farda ku dagaalka tiqiin almaqcadaani labadii makaanu fariisi alcadraawaani labadii gabdhoodoo bikaaraha ahaayeen asayfaani labadii seefood almaajidaani labadii sharafta lahaayeen alkhiaabaani labadii hadal alabawaani labadii waalid albaladaani labadii magaalo albustaanaani labadii aseendo adariqaani labadii wado waxaa tira raakicani laba rukuucsan dawaataani meeshaas laga rabaa dawaataani jamceedii waa midda soo martay duwiyun waa adigii soo maray jamci mufradkiina waa soo martay haddana musaniyad marayda dawaadkaani laba weel oo qada lagu shubsado qada lagu shubo baadaani laba albaab tufaaxatan laba midoo tufaaxa najmaani laba xidig ka soo shaqay waxaasoo dhan kadibna sii dhamaystir niyaabatu nuuni nuunta naayib noqoshadeeda cani damati damada ay ka naayib noqoto calaamadihii rafcada waxay ahaayeen afar damada ugu horeydo afar meelood ay calaamad ugu aheyd rafcada wowduna labay ugu aheyd alifkuna hal meel ugu ahayo haddaan ka soo baxno waa mutane iyo mulxaqiisa kii ugu dambeeyey calaamatu rafcaan soo gaarnay waa hubuutu nuun niyaabatu nuuni nuunta naaib noqoshadeeda can damati dama ay ka naaib noqoto haadaa maxaluhaa qaala wuxuu hi mxamed ibnu mxamed ibnu daauud asinhaaji almacruuf bibni اajrumi wa ama nuunu nuunta fatakuunu nuuntu calaamatan calaamay noqotaa lirafci kelimadan inay godan tahay calaamad u noqotaa fi lficli ficilkii calaamad ugu noqotaa ficilka almudaarici mudaarica ah ida tasala marka uu la xidhiidsado bihi ficilka mudaarica damiiru taniyatin laba damiirkood damiiru taniyatin ay damiiru muana wey laba damiirkood aw damiiru jamci jamc damiirkiis aw damiirumucanafati tii la dadigeeyey damiirkeedii mucanafadii almuqaadabati lala hadlaayey nuunta oo ah hubuutu nuun rafcada hal meelay calaamad ugu noqotaa waa maxay waa ficil mudaaric oo saddexdii damiir mid ka mida lala taniya waaw ljamaaca yaa muanasat mukhaadaba ficil mudaaric oo saddexdaas mid ka mida lala xidhiiriyey marka la rafcina wax kale laguma rafciyo hubuunuuna lagu rafciya waxaa leedahay yadribu la xiriiri alifsnayn yadribaani tadribaani yadribu waaljamaaca la xidhiiri yadribuuna tadribuuna yaa muanasat mukhaadaba la xidhiiri tadribu tadribiina ficil kasta saddexdaas marka laga a lala xariiriyo shanta suuraa ka imaana yaktubu alifulinayn la xariiri yaktubaani taktubaani waawljamaaca la xariiri yaktubuuna taktubuuna yaa muanatu mukhadaba la xariiri taktubiina aye yaqra'u la xariiri alifulinayn yaqra'aani taqra'aani waawljamaaca la xariiri yaqra'uuna taqra'uuna yaa muanatu mukhadaba la xariiri taqra'iina waxa weeyaan yanaamu yanaamu la xariiri alifrutnayn yanaamaani tanaamaani wow la xariiri yanaamuuna tanaamuuna ya la xariiri tanaamiina marka shantaas suuraa ka imaanaya macnaha alifta marka lala xariiriyo marna taa lagu bila marka lala xariiriyo alifta marna taa lagu bilaabaa marna ya haddii wow lala xariiriyana marna taa lagu bilaabaa marna ya haddii ya lala xariiriyo maxaa lagu ta oo kale marka nuuntu hal meelay calaamad ugu noqota rafcada waa ficil mudaaric oo lala xiriiriyey saddexaas damiir mid ka mida alif ااثnain waaw اjamaaca ya muanas mukhaadaba ficilkii saddexdaas mid kamida lala xiriiriyana magacuu iska leeyay maxaa la dhaha afcaal اkhams ama amhilaة اkhams waa isku mid afcaal اkhamsa ama amhilaة اkhams magaca amhiladaana fiican waa arki doona insha allah amhilaة اkhamsa ama se afcaal اkhamsa magacaasu iska leeyi marka waxaa lagu leeyahay afcaalkamse maxaa lagu rafciyaa hubuutu nuun aad leedahay afcaalkamse maxaa lagu rafciyaa hubuutu nuun afcaalkamse miaal haddii lagu yidhaah ficil iska soo qabsee damaairtii la xidhiiri aduu hal ficil iskaga soo yafcalu yafcalu ku soo dhe yafcalaani tafcalaani yafcaluuna tafcaluuna tafcaliina yaclamu soo qaado yaclamu yaclamaani taclamaani yaclamuuna taclamuuna taclamiina yjlisu soo qaado yjlisaani tajlisaani yjlisuuna tajlisuuna tajlisiina khalaas adyad adiga ficil mudaaric soo qabo markaad soo qabato la xidhiiri damaairtii saddexdaas ah, alifta la xidhiirido marna ta ku bilow marna ya markaad wow la xidhiiridana marna ta ku bilow marna ya haddaad ya-da la xidhiiridana tabis wax kale maya marka shan suuraa ka imaanay mar walba ficil walba shan suuraa ka imaanay fiiri marka asmaa lkhamsa taas asmaaulkamsa markii lagu yidhi shan isimay ahaayeen maahan inaad isimkaas haato kusoo dhegi karto shan isim oo gaar ahaay abuuka akuuka xamuuki fuuka duumaali waa bis waa shanta meel kaloo loo dhiga ma lahayn tanu maahan shan ficil maahan tan waa ficil kastoo mudaarica oo damaa'irtan lala xariiriyey dila toban kuna la gaarsiina soo ma jeedi maaha ficil gaara laakiin kuwaan asmaa gaaray ahaayeen shan isim oo gaaray ahaayeen asmaaulkamsa afcaal hamsa laakiin saas maaha waa ficil kastoo mudaarica ah oo lala xariiriyey saddexda damiir mid ka mida marka nuuntu meeqa meelood ay calaamad ugu noqotaa rafcada hal meel maxaa la yidhaha magaceeda afcaal اhamsa amase ficil kastoo mudaarica ah lala xariiriyey alfulsnain waaw ljamaaca yaa muanaf mukhaaab qaala mxamed ibn mxamed ibnu daawud asinhaaji wuxuu yidhi waama nuunu nuuntii fatakunu nuuntu calaamatan calaamay noqotaa lirafci godi calaamad unoqotay kelimadaanu inay godan tahay kelimaddu inay rafcisan tahay calaamad lagu garto weeye calaamad lagu garto weeye fi lficli mudaaricay calaamad ugu noqotaa waa goorma ida tasala waa markuu la xidhiirsado bi ficilka mudaarica damiiru tasniyatin laba damiirkood aw damiiru jamcin jamc damiirkiis aw damiiru lmu'anafati tii la dhadigayo damiirkeedii maxamed mxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay takuunu nuunu nuuntu calaamatan calaamaday u noqotaa calaa ana alkelimata kelimadda allatii kelimada hiya nuuntu fiiha kelimadda ay ku dhex jirtaa marfuucatun mid la goday inay tahay kelimadda ay ku jirtaa inay rafcisan tahay hal meelay calaamad ugu noqotaa waqulu waxaan leeyaa takuunu nuunu nuuntu calaamatan calaamad ayay u noqotaa calaa ana alkelimata kelimadda allatii kelimadda hiya nuuntu fiiha kelimadda ay ku dhex jirto marfuucatu mid la godo inay tahay fii mawdicin meelay calaamad ugu noqotaa mawdica waaxidin keligiisa wa huwa halka mawdic alficlu mudaaric waa ficilka mudaarica ficilka almusnadu loo tiiriyey ilaa alifi اlitnayni aliftii labada raggaa tusaydi waa marka maalan yada lagu bilaabo kale laba ragga biswa taadu labada waa noqotaa alif tusayda laba ragah laba laba ah tusayda aw isnatayni ama laba dhadigay tusee aw ilmusnadu waa ficilkii loo tiiriyey ilaa waawi jamaacati dukuur kuwa labkaa jamaacada labka ah wowdoodii aw ilmusnadu ama waa ficilkii loo tiiriyey ilaa yaa ilmu'anafati tii la dhadigay ya-deedii mu'anafadii almukhaadabati marka waxaan ogaanay halka meel oo hubuutunuun uu calaamad rafcada ugu noqdo waa ficil mudaarica oo loo tiriyey alif tusayda laba mucanasa ama laba mudakara tusayda ama ficil loo tiriyey wow tusayda jamaaca mudakara ama se waa ficil loo tiriyey ya tusayda hal haweenayo lala hadlaa hal qofoo dumara oo lala hadlaa ficilkaas ayaa markii la rafcina waxaa lagu rafciyaa hubuutunuun marka la rafcina wax kale laguma rafciyo ubutuma lagu rafciyo waama almusnadu soo qaada marka mid midba maraan la soo qaadaa kii loo tiriyey alif oo faacil u noqday mar walba waa loo tiriye lagu leeyahayna waa faacil ama waa naab faacil ah. aliftaasaa faacil ama naab faacil ah, wowdaasaa faacil ama naab faacil ya-daasaa faacil ama naab faacil ah. saddexdoodaana ficilka u noqonayaan marfuucii la godi lahaa ilaa ficilku hadduu musame yahayna muxuu qaataa faacil hadduu majhuul yahay muxuu qaataa naaib faacil marka saddexdan damiir waa ficilka marfuuciisii ficilka marfuuci uu qaadayo waa ficilka faacilkii samaynaya ama waa naaib faacilkii hadduu ficilku majhuuliya marka toddoba miaala ka soo baxay fiiriya xagga macnaha markala fiiriy miaalku shantan kama bixi karo shantaas muuqaal kaliyuu yeelan kara muuqaal kale looma yeeli karo laakiin xagga macnaha toddoba macnuu yeelan maxaa yeel alifta keligeed ah, waxaa ka soo baxa afar macno ah, alifta keligeed afar macnaa ka soo baxa wowdana laba macnaa ka soo baxa isku dar lix soo maahan ya-dana hal macnaa ka soo baxa toddobadas macnaa ka soo baxa markii la macnay tago fiiriya oo siday uga soo baxeen waxay tahay fiiriya laba ninood laba ninoo kaa soo hor jeeda ficilka markaad u jiraydo antuma labadiinaanin tadribaana waa garaacayda fiiri laba raga oo maqana ah. azaydani labadii zayd yadribaani waa garaacaya alifti hadda meeqa macnaan hayna labo dumarkii laba dumaroo kaa soo hor jeeda antumaa labadiinaan gabdhood tadribaani waa garaacayda alhindaani labadii hindoo maqnaayeen tadribaani waad a way garaacayaan tadribaani meeqa macnaa ka soo baxday aliftii afar wowda laba bisaa ka soo baxeen antum raggiina an badan tadribuna waa garaacaydan azayduuna saydyaalkii maqnaayeen yadribuna waa garaacaya meeqaa ka soo baxay owdi tudar lix ya-da hal macnaa ka soo baxa anti adiga gabadhaadan tadribiina waad garaacay bis macno kale ma weligaa ficil kastaba intaasaad ka dhigan abu hmm. intaasa ka dhigane toddoba macnaad ka soo saare laakiin miisaalku waa shan ah. shan muuqaal xagga muuqaalka waa shan sababtoo ah laba nin oo kaa soo hor jeeda tad laba dumarana tad oo joogaan laba dumaroo maqanna tad ribaani wey hal muuqaal ah, saddexdaas isku muuqaala yeelanaya antumaa labadiinaan nin tad ribaani antumaa labadiinaan galbood tad ribaani alhindaani labadii hindoo maqnaayeen tad ribaani saddexdaasaa isku muuqale saasaa ka dhigayda an muuqaalka xaggiisa an وأmا المسند فicilkii loo tiiriyey ilىa ألiفiاثنayni laba oo mdkr أف tusaa فنحو الصديقاani labadii صaaxiib oo maqnaayeen يusاafiraani adn beriyay sfrayaan الصديقاani labadii صaaxiib يusاafiraani adn beriyay sfrayaan qadan berriyay safrayaan الصدقان مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى ما نال في حرف عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد يسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ثبوت النون وعلامة رفع ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة ما نال فيه حرف عن حركة waxaa leedahay wlألف ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل وفاعل فعل غدا ظرف زماني منصوب على ظرفية زمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق بيسافران جملة يسافران وفعل فاعل سوماها يسافر وفعل فاعل وألفك جملة والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا إلا مبتدا على شيء خبر راسوماها raabidka waraabidu baynahumaa faacilusaairan faacilki raabidku marka jumlooyinka toddobada oo maxalka xraabka kule yaa ka mida jumladii khabar noqoto maxalkeedu waa maxay fii maxali rafci maxalkeedu waa raisanta waa rafcisanta antumaa labadiinaan tusaafiraani waa safraydaan qadan berri an damiiru rafcin munfasil mubtadon damiir calaa sukuuni fii maxali rafcin wata xarfu khiaab wlmiimu xarfu cimaad wlalifu xarfu daalun calى tasniya tusaafiraani ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib اljaazimi wacalaamatu rafci hubuut nuun maxaa loogu rafciye lannahu min alafcaal اhams ma naaba fii xarfan an xaraka waxaa leedahay walifu tasniyat amase wlalifu damiiru mutasilu mabniyu calى sukuni fii maxali rafcin faacil wاljumlaةu min alficli wاlfaacili waa tusaafirani tusaafirna waa ficilki aliftuna waa faacilki wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru lmubtadai waraabidu baynahumaa faacilu tusaafir غدا ظرف زمان منصوب على ظرفية زمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بتصافر تصافر يدخل تعلجين فقولنا هذا الكيغا آن نري يسافران wakadaa waxaa lamid ee eh tusaafiraani ficlu mudaaric labadooda mid kasta waa ficil mudaarica ah. marfuucun waana la goday litajarudihi ka dharbeelidda uu ka dharbeelay min anaasibi caamil kordhiga iyo waljaazima caamil reeba wa calaamatu rafci la godidiisa calaamadda tusaydoo lagu garanaa hubuutu nuuni waa nuunta sugnaashadeeda tusaafiraani yusaafiraani mar haddaad nuuntaas ku aragto waa rafcisayn waa calaamad lagu garto ficilkaas inuu rafcisan alinayn alifta labada tuseena aacil waa aacil mabniun ala sukuni fi maal rafc waa kuu soo gaadi saas waa u eraaba kartaa alinayn aacil mabniun ala sukuni fi maal ra wargaaban wey waana aiix waqad ra'ayta waad ogaatay uu ku yidhi waad ogaatay ra'aa oo cilmiga ka dhig waqad ra'ayta waad ogaatay an alficla ficilka ficilka almudaarica mudaarica ah ficilka almusnada loo tiriyo ilaa alifulisnayne laba mdkr alif tusayda qad yakuun inuu noqdaa laarkaa mabduu'an mid lagu bilowday bilyaaiya lidalaalati si uu u tuso cala alkaybati maknasho ah, ficilka alifta loo tiriyey mudakerka laba mudakera tusayda ya in lagu bilowdaa la arkaa maxay tuseen ya-du laba maqan ah, cala alghayba haddee maqnaasho waxaa la idhaha qofka hadlaa iyo kalala hadlaa waxaan hayn dura intuu fadhiyo waa qaa'id marka lagu leeyahay kan hadlaa mutakalima la idhaha kan lala hadlaana mukhaaab wixii ka soo harayna aa'ib ee maqnashada meesha ma joogo keliya maaha meeshuraba ha jiro labadaas waxaana ayaga dhama kale saddexaasa loo qaybina mutakalim mukhaadab haa'ib kan hadla maxaa la yidhaahdaa mutakalim kan lala hadlaana kan laga hadla laga sheekaynaana haa'ib waa saddexaas mid hadla mid lala hadla mid laga hadla oo laga warbixina waa saddexdaas marka qaa'ibka saas u fahm waqad ra'ayta waxaad ogaatay ana alficla ficilka almudaarica mudaarica ficilka almusnada loo tiriyey ilaa alifulitnayni laba oo mudakara alif tusayda qad yakuunu ficilkaas inuu noqdaa la arkaa mabduu'an mid lagu bilowday bilyaa-iya lidalaalati si ya-daas u tusto cala alkaybati maqnaasho kamaa fi lmithaali awali mithaalka hore sida ku sugan asabiqaani yusaafiraani hadan ya lagu bilowda yusaafiraani waqad yakuunu ficilkaas inuu noqdaa la mid lagu bilowda bitaaci lidalaalati si u tuso cala khiaabi in lala hadla lahadlid ae ala khiaabi lahadlid ah. kamaa fi miaali tani sida miaalka labeeya ku sugan miaalka labe u ah antumaa labadiin in la hadla tusaafiraane radda beriya safrayda halkaas waa aliftii oo mudakar tusayda aliftii oo muanaf tusaydaan fiiri wa ama almusnadu ficilka loo tiriyey ilaa alifilitnayni laba dhadiga ama laba dumar ah alif tusayda fanaxw alhindaani labadii hindoo maqnaayeen tusaafiraani qadanbariyay safrayaan alhindaani mar haddii ism daahira la isticmaalo isimka daahirkaa haa'ibu ka dhigay kii hadlaayana maahan kalala hadlaayana maaha waa haaib isimka daahirka booska haaibku yaalla waxay leedahay alhindaani labadii hindo tusaafiraani qadan bariyay safrayaan iraab alhindani mbtad marfuuq bاbtidaaءi وcalaamaةu rafci alأlifu niyaabatan can dama maxaa dam alif loogu rafciyey لannahu musanan ma naba fii xarfi min xaraka wa nun ciwadun can tamwiin fi ism mfradi tusaafiraani ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi min الnaasib wاljaazim وcalaamaةu rafci maxaa lagu garana hubuut nuun calaamaةu rafci hubuut nuun niyaabatan can dama لأnnahu min aafcaal hamsa ma naba fii xarfi can xaraka وألف تثنية فاaعل مبني على سكون في محل رفع iska soo gaabsada غدا ظرف زمان منصوب على ظرفيته زمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق بتصافران والجملة من الفعل oo تصافر ah والفاaعل oo ألفta ah في محل رفع خبر المبتد جملة خبر dhacday إعراaبay محلka ku leedahay إعراaبkeedu waa مaحay رفع waa رفعisan محلكay ka رفعisan والرابط بينهmaa فاaعل تصافر taas waxaan laba dumaroo maqan waa naxw antumaa labadiinaan yaa hindaana labadi hindo tusaafiraana waa safraydaan qadan beri antumaa labadiinaan yaa hindaani labadii hindo tusaafiraana waa safraydaan fiiri meeshaas damiiru rafcin munfasilun mubtadaun mabniin cala sukuni fii maxali rafcin wataau xarfu khidaab wlmiimu xarfu cimaad wlalifu xarfu daanu cala tatniya yaa hindaani ya xarfu nida maa naaba adcu mabniin cala sukuni laa maxal lah min alixraam hindaani munaada mufradun calamun mabniyun cala allifi fii maxali nasbi alifaad u binana maxaa yeelay maxaa lagu binay jiray mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada wixii lagu rafci jiray hadday mucrab ahaa lahayeen muanaxaa lagu rafciya alif soo maaha hadda waa munaade oo muana ahay wixii lagu rafci jiray ku bine hindani munaada mfrad calm mabniy calى اlf fi maxali naصbin iska dhe fi maxali naصbi jumlada jumlada jumladan waxa la muctarida muctarida mubtade iyo qabaray kala dhex gasho muctarida macnaheedu waxa weeye jumlada dhacda laba shay oo islaazimta laba shay oo sida oo islaasimta wixii kala dhex gala sida ficil iyo faacil mubtade iyo kabar wixii kala dhex gala jumladaas magaceeda waxaa la ihahdaa muctarida waxay ka midta toddobada jumloon maxalka xraabka ku lahayn jumlada muctaridada way ka midta toddobada jumloon maxalka xraabka ku lahayn waxayna gashaa laba shay oo islaasimta sida ficil iyo faacil mubtade iyo kabar iyo waxyaalaha la midka marka toddobada jumlay ku jirtaa taas waa maxay muctaridada kuwaa maalka raabka kulahayn ayay ku jirtaa haye jumladan marka nidaa wajumlatnidaa hadda mubtadan soo sheegnay khabarkiina waa noo soo socdaa dhexdooday gashay soo ma jeedin wajumlatu munaada laa maxal laha min alcraab lannahaa muctaridatun iska dhe jumladaas wajumlatu nidaa laa maxal laha min alcraab lannahaa muctaridatun bayna almubtada walkhabar hadda mubtadiyan haynaa oo antuma ah khabarkiia noo soo socda تusaafiraani فiعل مضاaرع مرفوع لتجaرد من الناaصب الجاaزم وعaلاaمaة رفعihi ثبوت النون مaxaa ثبوت النون loogu رفعiyey لأنه من الأفعاaل الخمسة mنaaba فيه حرف من حركة ألفتna مaa lena وألف تثنية فاaعل مبني على السكون في محل رفع غدا ظرف زمان منصوب على ظرفية زمانية وعلامة نصب فرحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق بتصافر wاjumlaةu min aficli oo tusaafiru ah iyo wlfaacili oo alifta ah fii maali rafcin khabar mubtaday raabidkiina waraabidu baynahumaa faacilu tusaafir waa aliftaas jumlada oo khabarka noqotaa toddobada jumlay ku jirtaa kuwa macalka xaabka kule xeebteed xuya fii maali rafcin waayo maa sha allah sidaasaad leeda hadda fiiri laba muanaa aliftii tusayda ficilkii lagu bilowday tada oo alif faacil looga dhigay alif tusayda laba muanaa marna waxaa lagu bilowday ta marna waxaa lagu bilowday ta haddana laba goora ta lagu kala bilowday labadooda mid waxa weeya waxay tuseen laba muanaf oo qaa'ida alhindaani tusaafiraan antumaa tusaafiraan waxaad ku garanaya haa'ibka isimka daa haysta mukhaaabkana maxaad ku garana antuma antuma damiirkaana ku garana marka alifta oo faacilka u ah laba muanafa mar walba taa lagu bilaabana marka laba macnaa ka soo baxay fiil laba muanafoo gaa'iba iyo laba muanafoo xaadirka oo mukhaadaboo lala hadla laba macnaa ka soo baxay wuxuu yidhi fatusaafiraani fi lmisaalayni labada misaal dhexdooda xaalay ahaatay ficlu mudaaric weeye marfuucun waa la goday bubutnunya lagu goday wlif aliftuna faacil wey mabniun cala sukuni fi maxala rafcin wa minhu mihaalka taclam waxaad ka ogaaneen ana alficla ficilka ficilka almudaarica mudaarica ficilka almusnada loo tiriye ilaa aliflisnayn laa yakunu ma noqdo marbaha ilaa aliflisnatayn de laba muanas ah oo dhadig ah alifta loo tiriye laa yakunu ficilka loo tiriyaan raba wa minhu miaalkaas miaalkaad ucelina minhuda wa minhu miaalkaas taclamu waxaad ka ogaaneen an alficla ficilka ficilka almudaarica mudaarica ah ficilka almusnada loo tiiriyey ilaa alsnayn ilaa alsnatayn taadaasan ka teg ilaa alsnatayn alif tusayda laba mu'anas ah ficilka loo tiiriyey laa yakuunu ficilkaasu ma noqdo mabduu'an ku lagu bilowdo ilaa bitaayta maahan wax aan ta ahayn laguma bilowdo lidalaalati si uu u tuso calaa ta'niisi اfaacili faacilku inuu mu'anas yahay taadaasa waxay tusee faacilku inuu muana yahay muana inuu yahay sawaaun waxaa isku mid ah akaana ahaaye faacilku haa'iban mid maqan kalmisaali awali sida misaalka hore am kaana noqon yahay xaadiran mid jooga mukhaadaban oo lala hadlaa kalmisaali taani waa isku mid alifkaasu ha noqdo mid maqan mid tusa ama ha noqdo xaadir mukhaadaba waa isku mid taa lagu wada bilaabana laba dumar maqan faacilku markuu yahay iyo laba xaadir ah oo mukhaadab oo lala hadla waa isku mid وأmا المسند فicilka loo tiriye ilaa waawiljamاعة فنحو الرijaaل ragga ragga alمkلصuuna daacadda hm الadiina waa dadka يquumuuna u istaaga biwaajibin waajibkooda وأmا المسند فicilka loo tiriyey ilaa waawiljamاعة فنحو الrijaaل ragga alمkلصuuna daacadda hm الadiina waa ragga يquumuuna u istaaga biwaajibihim الرجال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع تكسير المخلصون صفة الرجال وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر صالح معنى في حرف حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد هم ضمير فصل مبني على سكون لا محل من العرب وحرف منه وضمير الفصل الذين اسم موصول خبر المبتدا مبني على الفتح في محل رفع الذين اسم موصول خبر المبتدا ومبتدا خبرkiisa waa mبني marka waa مبهم sooma اسم موصول waa mبني mبنina wixii saarana lagu bineeya marka فتحadan ku binaynayna الذين اسم موصول خبر المبتدا مبني على الفتح في محل رفع والجملة jumlada iska da d waa iska fii maxali jar mudaaf ilayh maadnan gaarinay naxwudaa mudaaf ah jumladan oo arijaalu iyo aladiina arijaalu waa mubtade aladiinana waa abarkeedi mubtadiya kabarkaas waa mudaaf ilayh mudaaf ilayh soo lama jiro jumle oo mudaaf ilayh dhacdayma soo marna soo marna waa mudaaf ilayh jumla dhacday waljumlatu min almubtadayi wاlkhabari fii maxali jarin waad leedahay biidaafati naxwi ilayha yaquumuuna ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasi wاljaasim wacalaamatu rafci hubuut nuun waa afcaal hams wa waaw jamacati faacil mabniin cala sukuni fi maxali rafc waxaa leedahay wاljumlaةu min alficli oo ah yaquumu iyo wlfaacili oo wowda ah laa maxala laha min alcraab lana silatu mawsuul waa jumlo sila dhacday maxaa yeele aladiina mar haddaad aragto is mawsuul sila iyo caa'idu kaa raba is mawsuul marba haddaad isha saar wuxuu kaa rabaa silo iyo caaid labadaasu kaa raba waxaa tidhahdaa wاljumlaة min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraab لannaha silaة mawsuul wاlcaadi min almawsuuli faacilu yaquum waa wowda waa wowda jumlooyinka oo aan maxalka xraabka ku lahayn toddobadaay waxaa ka mid ah jumladii sila dhacday jumla sila noq dhacday hadaad maqasho toddobada jumladood maxalka xraabka ku lahayna ka mid xaggaa lagu tirina soo ma بواaجب حرف jر مبني على الكسر لا محل من العراب واaجب اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بيقومون واaجب مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه والميم علامة جمع ذكور ونحو أنتم idinka يا qوم tolkeyo تقومuuna waa u istaagaydaan بواaجiبكم أنتم idinka يا qوم tolkaygiyo taquumuuna waa u istaagaydaan biwaajibikum waajibkiina an damiiru rafcin munfasilu mubtado mabniin calaa sukuuni fii maxali rafcin wataw xarfu khiaab walmiimo calaamatu jamci dukuur yaa qowmi yaa xarfu nidaa maanaad adcu mabniin calaa sukuuni laa maxal la mala aab qowmi munaada mudaafun mansuubun wa calaamatu nasbihi fadxatun muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakallimi almaxduufati ijtizaa'an canhaa bilkasra منع من ظهور اشتغال محل بحركة المناصبة قوم مضاف وياء المتكلم المحذوفة وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة قوم مضاف وyاء المتكلم المحdوفة اجتiزاء عنها بالكسرة مضاaف إليه مبني على سكون في محل jر markaasa waa hahdaa وجuملة النداء laa محل لh من الإعراب لأنها معتaرضة waa جuملة معتaرضة waxay kala dhex gaشhay أnتم أntaas oo مبتدا iyo qabarkii oo soo socdo ah تقuمuna جuمladaas تقuمuna مبتدا iyo qabaray dhexda ka gaشhay وجuملة النداء laa محل لh من الإعراب لأنها معتaرضة iska تقuمuna a kuu soo hartay محaلشhaahidku waa halkaas أفعاaل قمsada تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ثبوت النون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا والرابط بينهما فاعل يقوم فاعل يقوم والجملة waa sheegnay jumladaas khabaray dhacday midda ka horeydana waa la mid waljumlatu min almubtada'i oo antum ah iyo waa khabarihi oo taquumuun ah في محل جر بإضافة النحو إليها ومضاف إليه جملة مضاف إليه سو لما جرو وجملة مضاف إليه نقطة وجملة مضاف إليه نقطة بواجب الباء وحرف الجر واجب اسم مجرور بالباء وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلقان بالتقوم واجب مضاف الكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل الجر والميم علامة شق الذكور wuxuu ku yihi fayaqumuuna wamilu waxa lamida taqumuuna ficil mudaarc weeye marfuucu waa la goday wacalaamatu rafci hubuutu nuun wa waawljamaacati faacil mabniin cala sukuuni fii maxali rafcin wa minhu miaalka u celi wa minhu miaalkaas taclamu waxaad ka ogaaneen can alficla ficilka ficilka almudaarica mudaarica ficilka almusnada loo tiiriyey ilalwaawi qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa mabdu'an ku lagu bilowda bilyaai lidalaalati si uu u tuso cala alhaybati maqnaasho laba kuwa maqan oo jamca kamaa fi miaal awali sida miaalka hore ku sugan arijaalu mklisuuna hum ladiina yaquumuuna waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa ficilkaas mabduan mid lagu bilowda bitaaci lidalaalati tusi daraaddeeda loogu bilaabana cala alkhitaabi dad lala hadlaya la tusa kamaa fi miaali taani sida ku sugan antum idinka aan idinla hadlaa yaa qawmi tolkayow taquumuna waa u istaagaydaan biwaajibikum waa u istaagaydaan biwaajibikum وأmا المسند فicilka loo tiriyey ilىa yaa المؤنaثaةi mid dadiga yadii tusayday مؤنaثة alمkhaaطabaةi lala hadlaa فaنaحو anti adiga yaa hindu hindooy tacriفiina waad garane waajib waajibaki waajibkaaga anti an damiiru rafcin munfasilu mubtada mabniiyun calى sukuuni fi maxali rafcin wataao xarفu daalu lilmukhaadabati yaa hinda yaa xarfu lidaa maanaad adcow مبني على سكون لا محل له من الاعراب هند مفرد هند منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب وجملة النداء لا محل لها من الاعراب لانها معترضة بين المبتدا وخبره تعرفين فعل مضارع وافعل خمسه فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النور ويا المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا انت مبتدا raabidkiina waraabitu baynahumaa faacil tacrif waajiba mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhir ism mufrad waajiba mudaaf alkaafu mudaaf ilay mabni al fathi mabni al kasri fi maxal jar fatacrifiina ficlu mudaaric marfuuqun wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun ويا المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع ولا يكون الفعل فعلك ما نقضه ficilka almusnadu loo tiiriyey ilaa haadihi lyaa-iyadan ilaa mabdu'an mid ugu bilowda maahane bitaata wahiya taadaasuna daalatun waa mid tusayda calaa ta'niisi ilfaacili faacilku inuu mu'anas yahay fatalaxasa laka waxaa kuu soo khulaasoobay marka meeshii khulaasaa ka soo baxday fatalaxasa laka waxaa kuu soo khulaasoobay ana almusnada ficilka loo tiiriyey ilى األف ألف يكون wuxuu noqonaa مبدوءa ku lagu bilowday btaaء ta awlyaaiya والمسنda فicilka loo tiriyey ilى waawowna kadalika sidoo kale yakun wuxuu noqonaa مبدوءan mid lagu bilowday btaaء ta awlyaaiya والمسنda فicilka loo tiiriyey ilى اlyaaiyada laa yakunu ma noqdo مبدوءan ku lagu bilowday ilaa btaaء ta maahan wamiaalu miaalkeedii yaquumaani labadii nina istaagayaan wataquumaani labadiinaana istaagaydaan wayaquumuuna raggii badnaayaa istaagaa wataquumuuna raggiinan badana istaagaa wataquumiina xaliima madaxweyneeday adaa istaagaay xaliima madaxweyney adaa istaagaya saasoo ah miaalki watusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi اamilatu amilada maxaa lagu magacaabaa alafcaal alkhamsata afcaashii shanteeda lagu magacaaba afcaashu shanta ahadaa la idhaha ficil kasta shantaas inaad ka keentaa laga raba yaquumu hadda shantan laga keeno ee yadribu iyo yaclamu iyo yafcalu kulli inaad ka keentaa la raba wallahu subxaana wa tacala alam sala allahu calaa nabiyina